alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira laba su'aalood oo su'aali kollay dersiga gees ay tacalluq kala lahayd su'aashaasi waxay ku saabsan tahay ninbaa wuxuu yidhi dowladdan u shaqaynaa dadkannu howlaha u qabanaynana wakhtiyada qaarkood lacag baan weydiinnaa waqtiyada qaarkoodna waxayna siiyaan lacag aanaan weydiisan bayna siiyaan markaannu wax u qabanno maxay noqonaysaa xukunkeedu jawaabtu waxay tahay xukunkeedu wuxuu noqonayaa laaluush laaluushkana nebigu calayhi salaatu wasalaam cidda bixisa iyo cidda qaadataba waa nacdalay lacana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam alraashiya waalmurtashi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu nacdalay kallaaluushka bixiya iyo kallaaluushka qaata labadaba waa nacdalay taa macnaheedu waxay tahay in laaluushka in la bixiyo iyo in la qaataa labaduba inay xaaraan yihiin oo inay bannaanayn bal ay ka mid yihiin min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn waayo dembiga haddii lacnad lagu sheego wuxuu noqdaa inuu min alkabaa'ir yahay oo dembiyada waaweyn buu ka mid yahay sakaa'irta kama mid noqonaayo saas aawadeed ta ay weyddiisteen laaluush inay tahay waa ku caddahay ta aynay weyddiisannin yadu ma ka duwanaanaysaa jawaabtu waxay tahay maya iyada lafteedu maadaama curfi ahaan la yaqaano sida badan in markaa qofka hawshaasoo kale loo qabtaa inuu waxbixiyo waxay noqonaysaa almacruufu curfan kalmashruudi shartan shaygii curfi ahaan la yaqaanaa sidii shaygii sharti ahaan la shardiyooo kale ayuu la mid yahay saas aawadeed qofka bixin waaya waa lagu ceebsanayaa oo waxa weeye waa arrin ama lagu dhaliilaayo ama lagu ceebsanayo waa midda kale haddayna curfi khaaliba lafteedu aynay ahayn waxaa soo arooray hadaaya alcummaali khuluul dadka markaa manaasibta haya ama markaysaga yacni umuuraha caamka ka shaqaynaya ee xilalka haya ama mas-uuliyaad hadiyadaha la siiyaa inay huluul tahay oo xukunkii huluulka yeelanayso ayaa xadiis ku soo arooray xadiiskaana culammada qaarkood waa quweeyeen huluulkana arrinkiisu ma yasirna oo innaga ku soo aragnay fii aakhiri suurati aali cimraan waman yaglul ya'ti bima halla yowma alqiyaama kii wax markaa huluula sameeya oo maal xaqdarraa ah eh, si xaqdarraa u dhabbiya ama khaniimada ha ka siibo ama hantida caamka ha ka qaato ama wax la mide aakhiro isagoo ku raran oo xambaarsan ayuu aakhiro keenayaa la imanayaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay dadka qaarkood tulud iyagoo xambaarsan oo sidaa ay tuugta u saarantahy ololayso inuu la imanayo oo deedna odhanayo yaa rasuulallaahi akhisnii rasuulka ilaahay oo ii gargaar markaasuu daawadna markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ka cudur daartaa uu yidhaahdaa waan ku gaadhsiiyey yacni markaa xukunkii iyo sharcigii waan ku soo gaadhsiiyey anigu waxaan kuu qabanayaa ma jiro mid kale isagoo markaa neef adhiya sidaa ayuu markaa yimaadaa oo uu ciyaayo yacni markaa yacni isagoo xambaarsan oo neefkiina ciyayo ayuu la yimaadaa markaasuu yahay yaa rasuul allahi akhisnii ilaa aakhirihi marka yani axaadiistaa fasiraysaa aayadda fasiraysa waman yaglul ya'ti bima halla yowma alqiyaamah iyaguna waa soo arooreen oo axaadiis saxaaxa ayaa ku yimi oo mawduuca iyaguna sheegaya markaa saas yadaa aawadeed laaluushka inay qaataan iyo inay dadka ka dalbadaan midnaba uma bannaana magaca in laga beddelaa oo howlfududayn loo bixiyaana waxba xukumka beddeli mayso waayo alasmaa'u laa tugayiru lmacaani magacyadu macnayaasha ma bedelaan shayga xukunkiisana waxba ka beddeli maayaan haddii magac wanaagsan loo yeelo nebiguna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood oo xaaraan la imanaya oo magicii magacaan ahayn ku magacaabaya waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yakuunu fii ummatii qawmun yashrabuuna alkhamra yusammuunaha bigayri ismiha waxaa iman doona dad ummaddayda ka mida ah oo khamriga cabbaaya oo magaceedii magacaan ahayn ku magacaabaya marka waxa weeye magaceedii magacaan ahayn inay ku magacaabayaanna kama badbaadinayso yacni inay khamri cabbayaan xaaraannimadiina kama baajinayso waciidka iyo goodigana miduu ka baaqanaya ma aha oo asmaadu waxba beddeli mayso haddaba halkaa waxaynu ku sii ladaynaa hal mas'alo ay culammadu markaa sheegaan oo ku saabsan hadduu laaluushku faafo oo qofku xaqiisii aanu si kale ku gaadhi karin mooyaane inuu laaluushkaa bixiyo haddamaha xoogaa waa ku yaraa raagaysaa ma aha hadday raagayso laakiin uu xaqiisa si kale ku helaayo inuu laaluushka bixiyo u bannayn mayso laakiin xaqiisii haddaanu si kale ku helaynin oo xaqiisii la waasiinaayo haddaanu laaluushkaa bixinnin xaaladda caynkaasa lidaruura ayuu u bixin karaa ka bixinayaa oo ka bixinaya markaa waa u bannaananaysaa lidaruura laakiin ka qaadanaya marnaba u bannaanaan mayso iyadu xaaraannimadii ayay mar walba ku baaqi tahay taana macnaheedu waxay noqonaysaa kii bixinaaya iyo kii qaadanayaa markaa kala xukum noqonaya xaaladda daruurada lafteedaba oo ka bixinaya inuu bixiyaa way u bannaanaanaysaa lidaruura waayo dee markaysaa hantidiisiibuu ku badbaadinayaa laakiin kan kale daruuro u bannaynaysa iyadu ma jirto waxa weeye waa cidda ku kalliftay uu ka mid yahay in waxaweeye yacnii markaa laaluushkaa la bixiyo ama dadkan xuquuqdoodii la seejiyo sidaas aawadee iyaga marnaba xalaal u noqon mayso mar walba xaaraantii bay ka tahay min kabaa'iri dunuubkii iyo dembiyadii waaweynaa ayayna ku jirtaa taasi waa taa su-aasha labaad waa su'aal kale oo aan darsiga kollay ku tacalluqin laakiin maadaama camalka ay ku tacalluqdo oo markaa shay camalkiisii jooga yahay hadda waa ka jawaabaynaa waxay ku saabsan tahay nin yidhi salaado badan oo farar ah ayaa iga tegay oo aanan tukanin waxaan maqlay buu yidhi sunnayaasha waa lagu kabaa yacnii farallada wixii ka dhinma sidaas aawadeed sunnayaal badan baan la imaadaa buu yidhi ma waxa markaa fiican inaan sunnayaashaa badan wado oo aan sunnayaasha farabadsado mise inaan faralladii qalleeyo ayaa issaaran hadday noqoto in farallada la qallaynaayo salaad walba ma wakhtigeeda in la qalleeyaa shardi ah mise goortii la doonaa la qallayn karaa su-aashaa jawaabteedu waxay too lagaga jawaabayaa jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan waxay qabaan salaadaha faralka ah ee qofka ka tegay ee markaa waxa weeye aanu yacni markaa tukanin inuu markaa marka koowaad waa la ysku waafaqsan yahay culammadu inuu ka toobad keena inay waajib ku tahay jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafanna waxay leeyihiin waa inuu salaadihii qalleeyaa oo muddo inkastaba ha ahaadaanbe waa inuu qallihii wadaa ilaa uu iska dhammaynayo qaantaa lagu leeyahay ilaa uu iska dhammaynaayo waa sida jamaahiiru ahlicilmi ku tageen salafan wa khalafan oo afarta madhaboodna ay ka mid yihiin iyo culamo kaleba ay markaa qabaan marka waxa weeye qowl waa jiraa yacni markaa culamo yar ay ku tageen aanan xasuusnaynna kollay cid salafkii ka mida oo sidaas tidhina aanan markaa garanaynin oo culamo markaysaga markaa dambe ay yidhaahdeen ama daahiryada qaar ha ahaadaan amaba markaysaga mashaayikh kaleo ka dambeeyeyba ha ahaadaanbe sida markaa taqiyudiin ibnu taymiya oo odhanaya waxa weeye sunnayaashaa la badsanaya laakiin culammadii hore jamaahiirtoodu waxay qabeen oo aanan wax khilaafa aanan garanayn oo yacni markaa khilaafsan oo qowlka kale ku tegey in salaadaha caynkaasa la qallaynaayo oo toobadkeenka lagu daraayo qallaha la qallaynayo lagu daraayo lana wadayo qallahaas ilaa layska dhammaynaayo yacni markaa la wadaayo oo hadday sanawaad ahayd sannadahaasoo dhan baa la qallaynayaa qallahaana la wadayaa ilaa markaa qofku is yidhaahdo wax kugu hadhay ma jiraan shartina ma aha salaad walba wakhtigeeda in lala eegtaa sharti ma aha ee waxa weeye qallaha ayuu wadayaa waana farabadinayaa yacni markaa salaad walba ah, salaad baa lagu daraada ay dadka qaarkood yidhaahdaan sidaas yadii markaa sax ma aha waxaa markaa saxdu ay tahay in la badsado ilaa culammada qaarkood ay yidhaahdeen inta uu seexanayo iyo intuu quutal daruuriga doonaayo iyo inuu tahli waayey oo awoodi waayey mooyaane in alla inta kale waa inuu qabtaa ku hayaa oo uu dabada isugu qabtaa oo sidaa u wadaa ba ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen waxay ka soo reebeen qadarka uu seexanayo iyo marlabaadka inta uu quutu daruuriga doonaayo iyo mar saddexaadka inuu tahli waayey oo ka caajisay oo awoodi kari waayey oo dee awooddiisii ka daciiftay oo u nasanaayo intaa wixii ka soo hadhay qabtaasuu ku haynayaa waa wadayaa dabeedna markaa sidaas ayuu isaga dhammaynayaa yacni oo ula imanaya waxayna u deliishadeen ahlucilmiga sidaas ku tegay cumuumka iyagoo cillada xadiiska ku soo aroortay ay qaadanayaan fa daynullahi axaqu an yuqdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ihi daynta ilaahay iyo qaanta ilaahay ayaa u xaqnimo badan in la gudo oo ka xaqnimo badan daynta aadamiga oo faralladu waa qaan ilaahay ku leeyahay yacni markaa dadka weeye yacni sida qaanta bini aadamku ay markaa yacni cid ugu yeeshaan ayaa markaa faralladuna qaan yihiin marka qaanta ilaahay baa ghaaliban fa daynullahi axaqu an yuqdaa marka cillada marka la eego yacni cumuumulcilla ayaa laga qaadanayaa oo ah markaysaa markaa in yacni qaantaa iyo daynta layska bixiyo yacni markaa in laga qaadanayo yacni markaa imanaysa tan ku saabsan markaa farallada in sunnayaasha lagu kabo waa waxyaalaha naqsigae ku dhaca ayaa laga tilmaamayaa laakiin faralka maqaamkiisii ma gelayso ma buuxinayso inuu markaa waxa weeye naqsi ku dhaco oo wax ka dhinmaan iyo waxa kala duwan in waxa weeye yacni markaa faralladii aan lala imanin oo marka horeba laga tegey oo hadduu boqol sunno la yimaado dee maqaamkii salaad farala kama gudaayo kamana buuxinayo oo sunnayaashii yacni beddel kama noqonayaan yacni markaa faralladii beddel kama noqonayaan sidaas aawadeed waajibku wuxuu noqonayaa in markaysaga la qalleeyo qowlkaasaana arjaxa waana sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen salafan wa khalafan afarta madhabood iyo culamo kaleba waa siday markaa qabaan wallahu aclam alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray tafsiirkii ayaynu ku soo jirray waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala aayadda shan iyo konton ee min suurati nisaa allah waxau yidhi fa minhum man aamana bihi wa minhum man sadda canh fa minhum waxaa ka mid ahaaday yuhuuddii ama reer banu israa'iil man aamana bihi mid rumeeyey yacnii nebiga calayhi salaatu wasalaam mid rumeeyaa ka mid ahaaday wa minhum man sadda canh wa minhum waxaa ka mid ahaaday reer banu israa'iil man sadda canh mid ka jeestay baa ka mid a ah. damiirka bihi iyo canhu culamada qaar waxay u celiyeen iitaagay u celiyeen oo in laga tilmaamayo faqad aataynaa aala ibraahiima alkitaaba walxikmata wa aataynaahum mulkan cadiima in masdarka loo celiyo marka man aamana bihi mid iitaagaa iyo siintaa allah siiyey aalu ibraahiim kitaab iyo xikmad iyo mulki weyn inuu siiyey mid rumeeyaa ka mida iyo mid ka jeestay oo bimacnaa yacni markaa beeniyey waxaa kaloo loo fasiray man aamana bihi nebiga calayhi salaatu wasalaam mid rumeeyey baa ka mida iyo mid ka jeestay oo aan rumaynin wa kafaa bijahannama saciiraa jahanname ayaa ku filan saciiran xaal ay ololayso kafaada markaysagaa isimka mansuubka ka dambeeya culammada qaarkood waxay u fasiraan xaal qaarna waxay u fasiraan tamyiiz haddii tamyiiz loo fasiro waxay noqonaysaa wakafaa bijahannama jahanname ayaa ku filan saciiran ay min jihati saciir xag olol yacni markaa wax ololaya xaggii waxa markaa ugu filan jahannama saciiran markaysaga haddii la xaaleeyana waa caddahay badiba badibase waxaynu maraa xaalkaynu maraa fa minhum waxaa ka mida man aamana bihi mid rumeeyey baa ka mida bimuxammadin sala allahu alayh wasalam nebi muxammed rumeeyey ayaa ka mida waana sida markaa in badan oo culammada ka mida ay ku fasireen mujaahidna laga soo naqliyey ibnu kasiirku waxau odhanayaa aamana bihi ay bi hada aliitaa'i wa hada alincaam yacni siintaa iyo nicmayntaa mid rumeeyaa ka mida laakiin labada weji waxa fiican wejiga hore ayaa fiican wejiga hore ayaa markaa fiican wa minhum waxaa ka mida man unsadda canhu acrada canhu mid ka jeestay baa ka mida oo falam yu'min aan rumayn yacni jeesigaasi wuxuu noqonayaa kufru icraad buu noqonayaa yacni kufriga anwaac buu u qaybsamaa waxaana ka mida kufru icraad baa ka mida kufri jeesi markaa ku dhisan oo aan lana rumayn lana beenin yacni dan laga gelin oo la sholdha'aysan oo kafaa bijahannama jahannamo ayaa ku filan saciiran yacni markaa xaal ay ololayso cadaaban cadaab ahaan ama xag cadaab ahaaneed buu ugu filan yahay liman laa yu'minu kaan rumaynayn ina aladiina kafaruu allah waxau idhi ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay biaayaatina aayadahayga ka gaaloobay sawfa nusliihim wakhti dambaannu gelin doonnaa ama ku soli doonnaa ku gubi doonnaa naara naar kullamaa nadijat mar kastay gubato ay bislaato juluuduhum maqaaradoodu ama haragyadoodu baddalnaahum waxaan ugu beddelnaa juluudan hayrahaa yacni maqaaro ama yacni markaa haragyaan ugu beddelnaa hayrahaa aan maqaaradoodii iyo haragyadoodii gubtay ahayn liyaduuquu si ay u dhadhamiyaan alcadaaba cadaabka ay u dhadhamiyaan ayaan ugu beddela ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay casiisan mid haalibaan laga haalib noqon wax la midina aanu jirin xakiiman mid xikmad badan oo shay waliba halkuu ku habboon yahay dhigaaya yacni markaa qowl iyo ficilba yacni markaa sharci iyo odhaah iyo abuur yani markaa shay walba halku ku habboon yahay yacni waa mid dhigaya weeye oo u xikmad badan ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay biaayaatina aayadahayga ka gaaloobay sawfa nusliihim wakhti dambaanu gelin doonnaa aslaa yuslii waxa weeye waa gelinta macnaha ka laasimaya laakiin asal ahaal waxa weeye siriyigu waa gubista waa solayga tan markaysa markaan idhaahno waa lagu solayaa bimacnaa waa lagu gubayaa nusliihi marka waa tafsiir bilaazim tafaasiirtu anwaacoo mar waxa weeye mutaabiqa lafdigaa la fasiraa marna waxaa la fasiraa macnaha ka laasimayaa la fasiraa marna waxaa lagu fasiraa yacni misaal oo waxa markaa soo gudagelaya lafdiga ayaa tusaale ahaan lagu fasiraa marka anwaac buu u noqdaa tafsiir bilmutaabiq iyo tafsiir billaazim iyo tafsiir bilmisaal yacni anwaac buu yahay sawfa nusliihim wakhti dambaanu gelin doonnaa nudkhiluhum waxaan gelin doonnaa naara naar naartaasoo yaxtariquuna fiiha ay ku gubanayaan kullamaa nadijat markastay bislaato bimacnaa gubato ixtaraqat ay gubato juluuduhum maqaaradoodu juluuddu waxa weeye waa dubka ama maqaarka ama haragga weeye haragyadoodu ay gubtaan ama maqaaradoodu ay gubtaan baddalnaahum aan ku bedelnaa yaga waxaan ugu bedellaa juluudan hayrahaa maqaaraan ugu bedellaa hayrahaa aan kuwii gubtay aan ahayn yacnii looma jeedo qaar aanay lahayn baa loo keenaayo waxaa laga tilmaamayaa iyagii oo jadiidaa la soo celinayaa baa laga tilmaamayaa kuwii gubtay baa markaysaga markaa iyagii oo cusub oo dee markaysaga aan gubanin ayaa marka waxa weeye markaa la huwinayaa waxaa laga qaadayaa yacni kuwii gubtay dabeedna cayntii baa la soo celinayaa yacni markaa maqaarkoodii bian tucaada in la soo celiyo ilaa xaaliha alawal maaha maqaaran maqaarkoodii ahayn baa la saarayaaye waa isla maqaarkoodii laakiin maqaarkoodii waa gubtayoo yacni isagoo aan guban baa markaa la soo saaraya oo maadaama sifadii dee markaa gubashada iyo yacni markaa gubasho la'aan ay ku kala duwanaadeen kaannahu uu yahay markaysagaa mid kale uu yahay laakiin waa isagii une yacni markaa waxa weeye sifadii baa marka kala duwan ghayriyadu markaa xagga sifaday u dhici saas aawadeed wuxuu kuugu fasiray bi an tucaada in la soo celiyo ilaa xaaliha alawal marka maqaar kaleo cid kale leedahay maahee waa maqaarkoodii ya laakiin xaalkii hore ay aan gubashada ahayn baa lagu celinayaa hayra muxtariqatin hayra muxtaraqatin miyaan odhanaya mise muxtariqatin ayuhumaa kee la odhanayaa ha muxtariqa sababtu waa maxay yacni waa ficil laazima sax baaraka allah fiikum waa ficil laazima maadaamuu ficil laazima yahay ism mafcuul kama iman karo oo muxtaraqa lama odhan karo waayo ixtaraqat waa gubatay mafcuul ma qaadato mar haddaynay mafcuul qaadan is mafcuul lagama keeni karo ficil laazima maxaa mutacayina ismu faacil in laga dhigo marka ra'da waa inaad hoos dhigtaa ghayra muxtariqatin xaal ay tahay midaan gubannin ay tahay liyaduuqu alcadaaba si ay cadaabka u dhadhamiyaan ay liyuqaasuu shiddatahu si ay markaa waxa weeye yacni markaa dhibaatada cadaabku leeyahay yacni markaa ay u dhadhamiyaan ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay casiizan mid haaliban laga haalib noqon laa yucjizuhu shayun shay ma cajzigeliyo wuxuu awoodi waayaa ma jiro ee shay kastoo suuragal ah allah qaadir buu ku yahay xakiiman mid xikmad badan buu ahaaday waa khabarkii kaanuu tacaduday weeye oo sida mubtadaha khabarkiisu u tacadudi karo ayaa markaa weeye kaanada khabarkeeduna u tacadudi karaa ila farac bay ka tahay xaggaa kaley ka tahay markaa farace asalku wuxuu ahaa markaysa markaa mubtadiya khabar ayaa marka khabarkani ka soo jeeday marka dee naasikh baa galay kaana wuxuu ahaaday casiizan mid haaliban laga haalib noqon xakiima mid xikmad badan buu ahaaday fii khalqihi wuxuu abuuraayo waa u xikmad badan yahay nooc qusuura ku yara jiro wuxuu abuuraayo keliya waa u xikmad badan yahay in la yidhaahdo waxaa ka fiican in la yidhaahdo wax kastuu u xikmad badan yahay wuxuu abuuraayo iyo wuxuu samaynaayo yani fii khalqihi wa fii ficlihi wa fii qawlihi ama wa fii sharcihi wa amrihi intaba ilaahay xakiim ayuu u yahay aayadda allah wuxuu inoogu sheegayaa gaalada cadaabka la cadaabaayo in waxa weeye mar kasta oo maqaarkoodu u gubto in maqaarkii loo jadiidinaayo oo isagoo cusub dib loo huwinayo si ay cadaabka u dhadhamiyaan dee juluuddii inay dhadhamisaa la rabaa oo maqaarkii uu yacni markaa dhadhamiyo gubashadii markaa ay dareemaan haddii ay marka waxa weeye gubtaan oo dhintaanna yacni maqaar kale dhintana dee markaa waxa weeye cadaabkii ma dhadhaminayo yaa cadaabkii sare ma dhadhaminaayo waxay markaa noqonaysaa mar walba in loo cusboonaysiiyo mar walba in sidii uu jadiidka ahaa ee ku cusbaa lagu celiyo yacni markaa sidaas ayay noqonaysaa yaa saas aawadeed baa markaa sababta laga dhigay liyaduuqu alcadaaba saas aawadeed mar walba waxaa ku dhacaya yacni markaa bislaadka ay bislaanayaan maqaarku oo gubanaayo ayaa marka oo dareenku ka tegaayo ayaa markaysaga markaa ku imanaya ilbiriqsi kastaba markaasaa waxa weeye mar walba sidii lagu celinaya mar walba sidii lagu celinayaa ilaa culammada qaarkood ay yidhaahdeen yacni wakhtiga yar gudihiisa toddobaatan goor baa markaysa markaas siduu ahaa lagu celinayaa yacni markaa sidaas ay yidhaahdeen amaba ka badan markaysaga ay yidhaahdeen calaa kulli xaal waxay uga jeedaanuun tamsiil bay uga jeedaan yacni markay saas yadaa tilmaamayaan allah waxau yidhi waaladiina aamanuu wa camiluu alsaalixaati kuwii aamanuu rumeeyey wa camiluu sameeyey alsaalixaati camallada wan wanaagsan sameeyey sanudkhiluhum waxaan gelin doonnaa jannaatin jannooyin jannaadkaasoo tajrii ay yaacayso ama ay sabaynayso min taxtiha hoosteeda ay sabaynayaan waxaa loo jeedaa jannada meel ka hoosaysa maahee waxaa laga tilmaamayaa dhirta iyo qusuurta iyo markaa guryaha jannada ku yaalla iyo dhirta ku taalla hoosteeda inay sabaynayaan tajri ay sabaynayso ama ay yaacayso min taxtiha hoosteeda min taxti ashjaariha wa qusuuriha al anhaaru durduradu ay sabaynayaan oo yaacayaan waxaa jannaadkaa la gelin doonaa khaalidiina fiiha abadan xaal ay ku waarayaan jannaadka gudahooda oo ay sugayaan inay ku waaraan jannaadkaa gudahooda abadan weligood ay ku waaraan way suganayaanoo waa xaala markaa muntadara ama manwiya waa muqadira ama muqadara laga cabiro lahum fiiha lahum waxaa u sugnaaday fiiha jannaadka gudahooda aswaajun dumar baa u sugnaaday zawjaad baa loo jeedaaye luqada carbeed waxaa fasaaxo badan ninka iyo qofka dumara mid walba zawji in la yidhaahdo oo ninka in zawj la yidhaahdo qofka dumara zawjatun la yidhaahdo waxa weeye e, waa laga fasaaxo badan yahay ilaa culammada qaarkood yidhahdeen fasiixba maaha zawjatun in la yidhaahdo ninka iyo qofka dumara mid walba zawjun zawjun baa la yidhaahdaa aswaaj baana lagu jamciyaa saas aawadeed baa qur'aanka zawjatun aynay ku soo aroorin ee zawj iyo zawjayn iyo aswaaj baa ku timi dumarka markaa la sheegayo aswaaj baa laga cabbiraa qur'aankee lagama cabbiro zawjaat lagama cabbiro marka aswaajta hadda waxaa loo jeedaa dumarkii xuuralciinta ahayd baa laga tilmaamayaa lahum waxaa ugu sugnaaday fiiha jannaadka gudahooda aswaajun dumar baa ugu sugnaaday lamaanayaal dumara ayaa ugu sugnaaday oo mutahharatun la daahiriyey ayaa u sugnaaday wa nudkhiluhum waxaan gelinaynaa dillan hadh baanu gelinaynaa daliilan yacni markaa hadhaysanoo hadhaca ah. maa ninnaba wax kula lahayn bacad ka daba imanayaana aanu jirin waladiina kuwii aamanuu rumeeyey wa camiluu sameeyey alsaalixaati alacmaal alsaalixaati camallada waan wanaagsan sameeyey sanudkhiluhum waxaan gelin doonnaa jannaatin jannooyin jannaadkaasoo tajrii ay yaacayso ama ay ordayso ama ay sabaynayso min taxtiha hoosteeda ay sabaynayaan ay min taxti ashjaariha wa qusuuriha alanhaaru durduradu ay sabaynayaan waxaan jannaadkaa gelin doonnaa khaalidiina fiiha xaal ay ku waarayaan jannaadka gudahoodu ay suganayaan inay ku waaraan jannaadkaa gudahooda ay muntadiriina alkhuluuda fiiha siday qaar ka cabbireen lahum fiiha aswaajun mutahara lahum waxaa u sugnaaday fiiha jannaadka gudahooda aswaajun dumar baa u sugnaaday dumarkaasoo mutaharatun la daahiriyey maxaa laga daahiriyey min alxaydi xayd waa laga daahiriyey wa kulli qadar wax kastoo yacni markaa la dhibsado ama qurhonana waa laga daahiri innaba wax dhiba male marka waxaa soo gelaya khalqan wa khuluqan xagga markaa khalqiga iyo abuurka waa la daahiriyey oo dee jannada gudaheeda yacni markaa kaadi iyo saxaro iyo yacni markaa waxaa xaaka iyo waxaasoo dhani ma jiraan xayd iyo nifaasna ma jiro yacni dabeecad qalloocanoo markaysagaa dumarku leeyihiin iyo waxaasina ma jiraan rag iyo dumarba waxa weeye waxay noqonayaan qaar markaa wanaagsan oo xataa markaysaga yacni markaa wax qallooca aan dabeecaddoodu lahayn halkii marka laynoo sheegay fa ina nisaa khuliqna min dilcin acwaj yacni markaa waxaweeye qalloocaas markaysaga mid jira ma aha oo waxaweeye wax innaba la dhibsado jannadu male waa nicmo maxdi ah oo baraxla weeye xanuun ma jiro gabow ma jiro geerii ma jirto caajis ma jiro hurda ma jirto dhibaata ma jirto werwer ma jiro cabsiyi ma jirto gaaja ma jirto harraad ma jiro kul ma jiro qabow darani ma jiro yacni waxa weeye wax dhib oo dhan ayaa laga badbaadiyey dumarkaasna waa dumar nadiifa oo la daahiriye waxay soo gelayaan labada noocba noocii xuuralciinta ahaa ee jannada marka horeba lagu abuuray iyo noocii mu'minaadka ahaa ee adduunyada ku soo camal falay dumarkii mu'minaadka ahaa ee adduunyada ku soo shaqaystay ee iimaankiiyo camalka saalixa la yimi iyaguna jannada soo galay labada noocba waxay soo gudagelayaan aswaajun mutahara yacni waa aswaaj la taahiriyey noocaasay soo gudagelayaan wa nudkhiluhum waxaan gelin doonnaa mu'miniinta iimaankiiyo camalka saalix la timi dillan hadh baanu gelin doonnaa hadhkaasoo daliilan yacni markaa hadhaca waa hadh hadhaysan weeye daa'iman hadh daa'ima wuxuu ku fasiray inuu hadhkaasi daa'im yahayoo hadhnimada marnaba aanu ka zuulayn oo ka tegayn laa tansakhu shamsun qorrixi kama daba imanayso ma nasakhayso bimacnaa yacni markaa ma baabi'inayso ama ma kaxaynayso oo qorraxbaddee jannada ma jirto laa yarawna fiiha shamsan walaa zamhariira jannada gudaheeda ku arki maayaan qorrax iyo qabow darantoonna ku arki maayaan yaa qorrax iyo qabow darantoonna kuma arkayaan haddana jannadu madow ma aha yacnii waxa weeye waa iftiin weeye waxay ahlucilmigu yidhaahdeen salaadda subax dabadeeda iftiinka joogo oo kale yaanu qofku iftiin u baahanayna waadixa cad iftiin caynkaasoo kale a jannada jira iftiin caynkaasoo kale ayaa jira laa tansakhu shamsun waa har daa'ima qorrixina ma nasakhayso yacni ma kaxaynayso ma baabi'inayso wa huwa dilluuljannati waa harhkii jannada weeye xasanulbasri wuxuu yidhi rubamaa kaana dillun laysa bidaliilin waxaa dhici kartaa inuu markaa hadhjiro adduunyada markaynu joogno laakiin halkaasi aanu ahayn mid markaa hadhaca ama markaa yacni hadhnimadiisu qabowdahay aan ahayn liannahu yadkhuluhu alxaru wasamuum waxaa soo geli karaa yacni kul baa soo geli kara hanfi baa soo geli kara dee meelaha xeebaha marka la joogo haddaad markaysaa yacni meel hadha fadhiisato adoo harkii joogaa markaysaa markaa waxaa ku imanaya hawo kululoo hanfi ah ayaa ku imanaysa yaa dee harhkii markaa adoo fadhiyaa ayaanu qabow ahayn hadhkan jannadu waa hadh qabowa waa hadhaan markaysaga daa'ima waa hadhaan qorrixi ka daba imanayn waa hadh hadhaca yacni saas yadaa weeye sidaas yadaa weeyaan jannadana wax la dhibsado kuma sugna lahum fiiha aswaajun mutahara waa tilmaannay mu'miniinta jannaadka loo ballan qaaday inay abadal aabaad ku waarayaanna waa laynoo sheego nicmadu dee haddii ay yacni noqoto mid aan daa'im ahayn warwarka laga warwaraayo dhammaadkeeda ayaa qudheedu dhibaato ah marka waxaa laynoo sheegay inay abadiyo tahay jannadu waxay ka mid tahay iyo naartuba ashyaada bilowga leh laakiin dhammaadka aan lahayn yacnii cadam bay markii hore ahaan jireenoo may jirin oo makhluuqaadkao dhammi dee waxay ahaan jireen cadam kaana allaahu walaa shaya hayruhu xadiiskii bukhaarigu muxuu sheegaayey allah baa jiray iyadoo aan cid kaleba jirin ya yacni waxa weeye makhluuqba u jirin buu allah jiray kadib uu makhluuqaadka ilaahay abuuray marka dee jannada iyo naartu bilow bay leeyihiin laakiin bardhammaad ma leh waa abadiya weligood waa jirayaan siddeed aayadoo qur'aana ayaa ku yimi inay jannadu tahay abadiya khaalidiina fiiha abada abad inta lagu qaydaayo abadan la raaciyey baa siddeed ah intaan abadan lagu darinee khaalidiina fiiha lagu yidhina ka sii badan ka sii badan marka waa abadiya naarta lafteeda saddex mawdic bay ku timi khaalidiina fiiha abada aakhirka suuratu nisaa iyo aakhirka suuratu alaxzaab iyo suuratu ljinni saddexdaa mawdic bay ku timi khuluudka naarta in abadan lagu qayday koob iyo tobankaa mawdic ayaa khuluudka abadigaa ah laynoogu sheegay wa abadan min bacdi khaalidiina fiiha biixdaa casharatin yaqiina waa ka odhanaayo calaamuddiin asakhaawi waa ka odhanaayo abadan oo khaalidiina ka dambaysaa koob iyo toban goor ku timi yaqiin ahaan ay ku timi wa abada min bacdi khaalidiina fiiha biixdaa casharatin yaqiina nadmigiisa yacni markaa ayuu markaa ku sheegay oo mutashaabihaadka qur'aanka lafdiga ah yacni uu ku nadminaayo mawdicyada si uu u ishaaro ee afarta boqol iyo markaysa markaa jarjarka bayd ah waa yahay marka jannada iyo naarta mid walba waa abadiya abadiya laa amadiya abadi weeyo weligood bay jirayaan amadiya ma ahoo zaman iyo amad iyo wakhti kuma xadidna hmm, saas yadaa weeye sidaasna waa ictiqaadu ahlisunnati waljamaaca waa sida ahlusunna waljamaaca ay ictiqaadsan yihiin weeye ahlu sunnaha kolley wax qaba ma jiraan in jannada iyo naartu ayna baaqi noqonaynin ahlu sunnuhu waa isku waafaqsan yihiin baqaaga ay jannadu baaqi noqonayso abad al alaabaad laakiin naarta ayaa qowl shaadi jiraa oo yacni markaa ama tawaqufa ama markaa tilmaamaya inay waxa weeye hadduu doono ilaahay dee uu naarta baabi'inayo laakiin qowlka noocaasi calaa kulli xaal yacni markaa khilaaf muctabara kulli maaha khilaaf muctabara ma aha waxaa loo nisbeeyaa ibnu taymiya iyo ibnu qayim inay qabeen naartu inaynay abadiye ahayn inay saa qabeen baa loo nisbeeyaa laakiin nisbada noocaasi sax ma aha ibnu taymiya innaba lagama hayo hadal yacni saa tilmaamaya bal wuxuu leeyahay risaalo uu kaga warramayo oo ku radinaayo cidda tidhaahdaa naartu way baaba'aysaa araddu calaa man qaala bifanaa'i innaar risaaluu ka qoray risaaladaasna waa la daabacay waa matbuuca kutubihiisa kalena waa ku sugan tahay isagoo tilmaamaya salafku inay isku waafaqsanaayeen jannada iyo naarta mid walba inay abadiyo tahay inay isku waafaqsanaayeen majmuucu fataawaha yacni markaa ibnu qaasim iyo inankiisu ay ururiyeenna waa ku sugan tahay hadalka caynkaasa isagoo ijmaacii ama itifaaqii salafka ku soo naqlinaya yacnii abadiyada jannada iyo naarta mid walba waa ku sugan sugantahay waxaase jirta ibnuqayim ayaa kitaabka xaadi larwaax ilaa bilaadi alafraax wuxuu ku niqaashay masalada ku saabsan aqwaasha ay dadku ka yidhaahdeen masalada jannada iyo naarta dabeedna markaasuu aqwaal badan oo ilaa siddeed qowl gaadhaya soo naqliyey qaar markaa muctasila tidhi qaar khulaat eh, lmutasawifa ay yidhaahdeen ibnu carabi iyo raggiisa ay yidhaahdeen qaar waxa weeye markaa jahmiya ay yidhaahdeen oo fanaaga iyo ayay qabaan jahmiyada qolada la yidhaahdo oo firaqii lunsanaa ee eh, khatarta ahaa ka mida ayaa waxay qabeen jannada iyo naarta mid walba inay markaa dhammaanayaan oo baaba'ayaan marka aqwaasha noocaasuu soo naqliyey aqwaashiina uu wada ibtaaliyey marka laga reebo laba qowl buu isku soo reebay aqwaashii kale waa ibtaaliyo waa caddeeyey butlaankooda labada qowle isku soo reebay waxay tahay qowlka odhanaaya jannada iyo naarta mid waliba waa abadiya iyo qowl odhanaya jannadu waa abadiya laakiin naartu iyadu abadi ma aha oo mar waxa weeye ay marka haawan doonta ayaa jirtaa dabeedna wuxuu soo arooriyey bacdu alaahaar oo saxaabada qaarkood uu ka soo aroorinaayo oo ka sheegaayo cumar bnu khataab wakhayruhu ka soo naqlinaayo aahaarta noocaasana waa keenay dabeedna wuxuu yidhi aqwaasha caynkaasi aahaartaas yacni waxa weeye saxaabada qaar laga sheegaayo oo naarta ku saabsan inay mar haawan doonto sheegaya ayaa shaykhulislaam ibnu taymiya lagu akhriyey dabeedna markaasu wuxuu yidhi haadihi almas'alatu akbaru min addunya masaladani adduunyada waa ka weyn tahay man kaana cindahu fadlu cilmin falyajud bihi kii cilmi dheeraada ka haya ha ku deeqo waxa ugu badan ee ibnu taymiye laga soo naqliyey waa kelmadda ibnu qayim ka sheegay ibnu taymiye wax kale oo ku saabsan innaba fanaaga ku saabsan lagama soo rarin taana yacni ghaayatu maa fiiha waa tawaquf waxa ugu badan ee ku sugani waa inay ishkaal ku samaysay laakiin inuu jasmiyey inay sidaa tahay kuma sugna innaba wuxu hadihi almas'alatu akbaru min addunya masaladani adduunyada waa ka weyntahay waa masale cadiima man kaana cindahu fadlu cilmin falyajud bihi kii cilmi dheeraada ka hayaa ha ku deeqo oo ha sheego horta xarafkaa weeye waxaa laga hayaa aqwaashiisa kale wuxuu jasminayaa tawaquf ma ahee inaynay markaa baabba'ayn oo dhammaanayn buu jasminayaa itifaaqii salafkana ku soo naqlinayaa kutubtiisana ku qoran risaalana wuu ka leeyahay alraddu calaa man qaala bifanaa'i innaar waa risaala matbuuca sumahri nin la yidhaahda ayaa taxqiijiyey marka calaa kulli xaal ibnu qayim xaggiisa markaad eegto isaga ka warran isagu waa niqaashay labada qowl waa isku reebay yacnii xagga iyo xagga mid walba waxay daliishadeen ayuu sheegay aasaartuu soo arooriyey dabeedna marka dambe wuxuu odhanayaa maxaad ku dhammaatay waxaan ku dhammaaday buu odhanayaa ina allaha facaalu limaa yuriid ilaahay waa u samayn badan yahay wuxuu doono isaguna ma jasmin ya isaguna ma jasmin aasaarta caynkaasa markii la eegay oo culammada yacni markaa xadiiska qaarkood ay niqaasheen sida sheikhulalbani kitaabkii uu sancaani qoray ee mawduuca ku saabsanaa ee uu taxqiijiyey soo saaray yani marka albani muqadimadana u sameeyey rafcul astaar miyaa la odhan jiray waxa uu yani markaa sheegay cid saxaabada ka mida ah oo aasaartaasi ka sugantay inayna jirin aasaartaasi ayna ansixin ay tahay daciifa waa qodob ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen aasaartaasi hadday sugnaan lahayd lafteeda oo saxaabada qaar ka sugnaan lahayd waxaa lagu xambaari lahaa qaybta naarta ah ee ahlulkabaa'irka muslimiinta a ah lagu cadaabayaa lagu xambaari lahaaye gaalada naarta lagu cadaabaayo laguma xambaarin waayo aayaadka qur qur'aanka waxay sheegayaan naartu inay tahay abadiya iyaguna ay ku waarayaan masaladaana markaa shinqiidi aad buu ugu dheeraaday wuxuu kaga hadlayaa dafcu ihaam alidiraabka can aayaati alkitaab aayadda yacni suurat alancaam waa kaga warramaya waa kaga hadlayaa wa yowma yaxshuruhum jamiican ya macshar aljinni qad istagsartum min alinsi wa qaala awliyaa'uhum min alinsi rabbana istamtaca bacduna bibacdin wabalagna ajalana aladii ajalta lana qaala annaaru mahwaakum khaalidiina fiiha ila maa shaaa allah mawdica waxaanu tilmaamayaa shan weji markuu u qaybiyo mid walba nusuus buu saarayaa iyo aayaad qur'aaniya haddii la yidhahdo waa baaba'aysaa iyo haddii la waa gamaaraysaa iyo haddii la yidhahdo iyagoo ku jiraa laga saarayaa yacni waxa weeyaan yani marka kullu daalika waxa waa ibtaalinaya mid walba nusuus u saaraya aayaadka sheegaya dawaamka naartu ay daa'imayso iyo ahlunaarku inay ku waarayaan mawaadic kale wuxuu ku soo arooriyey ilaa konton aayadood oo qur'aana oo u sardiyey ayuu ku soo arooriyey haddii la yidhaahdo waxa weeye iyadaa gamaaraysaa ama yacni damay soo bakhtiyaysaa dee inaynay bakhtinayn oo gamaarayn baa laynoo sheegay kullamaa khabat zidnaahum saciira waa caam weeye xilli xilliyada ka mida oo gamaarka ay ku sugnaanaysaa ma jirto yacni marnaba kullamaa khabad zidnaahum saciira mar walba olol baa loo siyaadinaya inaan laga bixinayna waa laynoo sheegay ya kulamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha goor kastay is yidhaahdaan ka baxaba oo ay doonaan inay ka baxaanba waa lagu celinayaa goor aan lagu celinayna ma jirto markay sidaa u soo kacaan ee markayse markaa xagga sare yimaadaanba yacnii inta markaa lagu dhufto sabaradda lagu dhuftaa markaysaga gunta lagu celinaya ya saasaa lagu celinaya inay baaqi noqonayso inay abadiye tahay yacni adiladu saasay u tilmaamaysa saas aawoodee masalada khilaaf muctabara oo ku sugani ma jiro hariib waxaa ah culammada mucaasiriinta sheikh weyn oo ka mida in mas'aladan la weydiiyey ku saabsan fanaaga naarta naartu ma baaba'aysaa mise waa abadiya oo gaaladu waa ku waaraysa abad alaabaad dabeedna uu yidhi markaysaa marka ila alaan qowl kama dooran buuyi mutawaqif baan ka ahay marka masaladan wax tawaquf keensanayaa ma jiro nusuustu sariixay ku taho waa ku caddahay aayaadkuna waa sheegayaan inay abadiyo tahay saddex aayadood oo qur'aana ah ku yimi khaalidiina fiiha abada ya ila ariiqa jahannama khaalidiina fiiha abada wman yacsi illaha warasuulahu faina lahu naara jahannama khaalidiina fiiha abada suurat ljinni suuratulaxsaab akhirkeedana waa ku timi marka abad baa lagu qayday khuluudku inuu abadi yahay mar laga bixinayo iyo maray gamaarayso iyo maray baaba'ayso iyo maray markaa waxaa bakhtiyaysaa midnaba ma jirto saas aawadeed ibnu qayim laftiisu wuxuu leeyahay hadal kale oo sariix ah oo isaguna hadalka laga fahmaayo tawaqufka ama maylka iyo iilashada laga fahmaayo inuu sida kale aad mooddo inuu usii janjeero hadal khilaafsan buu leeyaho waabilu sayibka ku yaalla kitaabkiisa adkaarta ku saabsan ee waabilu sayib la yidhaahdo wuxuu ka warramayaa khubsigu wuxuu u qaybsamaa buu odhanaya alcallaamatu ibnulqayim yacni khubsi taari ah iyo khubsi asli ah shaygu hadduu markaysaga waxbaan asal ahaanba khabiis yahay marnaba ma daahiroobayo laakiin dadka markaa muslimiintii ahlu kabaa'irka ah khubsigoodu asli maaha waa shay taari oo ku soo darriyey qadar towxiid iyo iimaan oo saxiixa ay leeyihiin yacni asalkoodu waa tayib laakiin dunuubta ku timi iyo kabaa'irta ayaa wuxuu yahay khubsi taari ah waa qurun yacni markaa iyo xumaan ku soo darriday xumaanta caynkaasee ku soo darriday waxaa lagaga daahirinayaa lagaga jarayaa ama de cafi inuu ilaahay cafiyo dee kaba maydho biduuni cadaab ama in la soo cadaabo cadaabka lagu soo nadiifiyo qurunkaa lagaga soo reebo addamarta laakiin maadaama gaalada khubsigoodu yahay khubsi asliya uu yahay iyagu marnaba ma daahiroobayaan sidaas aawadeed abad ahaan bay naarta ugu waarayaan buu jasminayaan marka hadalkiisa sariixa ah yani waxa weeye saas yadaabugu tilmaamaya markaa saas aawadeed calaa kulli xaal taas yaan loo qaadan khilaaf muctabari masaladaa inuu ku sugan yahay yaan loo qaadan sida nusuustu sheegayso inay abadi tahay waa in markaa la maraa aasaartaana haddii wax ka sugnaan lahayd waxaa lagu xambaari lahaa in ahlulkabaairka muslimiintii naarta ay galeen dabaqadaa in eh, lagu xambaaro ayay noqon lahayd laakiin aasaartaa waxba kama asixin baa layidhi allah waxa uu yidhi ina allaha ya'murukum an tu'addu alamaanaati ila ahliha ina allaha allah ya'murukum wuxuu idin amrayaa an tu'addu alamaanaati inaa gudataan ammaanooyinka u guddaan ilaa ahliha ehelkeeda a u guddaan intii ehelkooda ka ahaatay a u guddaan waidaa xakamtum markaa kala xukuntaan bayna annaasi dadka dhexdooda aad doontaan inaad kala xukuntaan wuxuu idin amrayaa an taxkumuu inaad xukuntaan bilcadli cadaalad ku kala xukuntaan buu idin amrayaa ina allaha allah nicim maa yacidukum bih nicimma nicma waxa wanaagsanaaday ay huwa shaygu maa ay shay-an min jihati shay ayuu u wanaagsanaaday shaygaasoo yacidukum bihi uu idinku waaninaayo ama maada laga dhigo faacilkii nicimma waa nicma iyo maa oo dabeed markaa waxawa la ysku idqaamay marka horena nicma luqaad baa ku bannaan ya marka nicima nicma maa bay ka dhigan tahay nicma waa wanaagsanaaday huwa shaygu maa shay-an min jihati shay buu wanaagsanaaday shaygaasoo yacidukum bihi ama nicma waxa wanaagsanaaday maa ay ladii kii yacidukum bihi idinku waaninaayo oo la yidhaahdo yacni maada ayaa faacilkii ah ina allaha allah yacnii ka lagu gaar yeelay madxigii ammaanta waa ammaanaadka in la guto iyo dadka in eh, cadaalad lagu kala xukumo almaqsuusu bilmadxi taadiyat alamaanaati walxukmu bilcadli in allaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay samiican mid maqal badan basiiran oo arag badan buu ahaaday aayaddan waxay soo degtay caam alfatxi bay soo degtay sannadii sideedaad markii fatxu maka dhacay nebigu calayhi salaatu wasalaam maka furtay bay soo degtay markii nebigu calayhi salaatu wasalaam maka furtay kacbada waa ku dawaafay kadib wuxuu doonay kacbada inuu galo furaha kacbada waxayay eh, niman reer bani cabdidaar ah qusay ibnu kilaab ayuu ahaa odaygii quraysheed oo nebiga calayhi salaatu wasalaam awowgii ah haashim ibnu cabdi manaaf ibnu qusay ibni kilaab odaygii quraysheed ee quraysh ururiyey waa qusay ibnu kilaab waana ninka furaha kacbadana quraysh u soo dhiciyey buu ahaa furaha kacbada waxaa hayn jiray banu khusaaca hayn jiray banu khusaaca ayaa markaa hayn jiray marka markii bani khusaaca hayn jireen ayuu dabeedna odaygii markaa furaha hayay reer bani khusaaca ayaa isagoo khamri cabsan ayuu yidhi markaa furaha kacbada iga iibi dee waa cabsan yahay oo dee lacaqliga ma jooge wuxuu ihi waa yahay maxaad kaa siiya laba qarbad oo khamri ah labadii qarbadee khamriga aha buu siiyey furihiina waa ka qaatay saxeex iyo wixii oo dhan buu ka qaatay <laughs> waa u saxeexay furihii saas kula wareegay markuu hadhow soo miiraabay ayuu dee qabsaday de saxeex iyo wixii o dhanna waa laga hayaa wixiina qaaday horta furuhu saasuu kaga soo wareegay looma celin furihii yacni looma celin reer binu khusaca waa lagu ceebeeyo waa loogu gebiyaa waan filaya inay furihii kacbada markaysaa khamri siisteen marka qusay ibnu kilaab maadaamuu quraysh ururiyey waxyaalihii uu markaa hayey waa la kala qaybsadoo yani waxa u batay kollay yani markaa tafiirtiisii reer bani cabdidaar cabdidaar maadaamuu ugu weynaa isaguna xadul akbar buu qaatay cabdidaar ubadkii qusay dhalay maadaama ugu weynaa isagaa nasiibka weyn qaatay marka sidaanada ama xijaabada oo ah markaysaa furaha kacbadu wuxuu ka mid ahaa iyo calankuba qurayshe hadday markaysaa meel isu raacdo calanka reer bini cabdidaar baa siday laguma qabsanayo furaha kacbadana laguma qabsanayo dhowr arrin bay isku qaateen toban arrin baa la qaybinayo marka xadul akbar iyagaa qaatay marka furihii kacbada oo nin reer bani cabdidaari hayo ayaa laga soo qaaday yani markii hore waa yaro diiday dabeedna waa laga soo qaaday yani markii laga soo qaada nebiga loo furay calayhi salaatu wasalaam kacbadii kacbada gudaheedu galay kadibna aayaddan baa soo degtay in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray weliba riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan in cali ama cabbaas riwaayo mid bay sheegaysaaye inay dalbadeen siqaayadii maadaama reer cabdimutalib ay haysteen siqaayada oo waraabinta ay haysteen xujaajta la waraabinayo in furahana loogu daro yada daad marka aayaddan markay soo degtay nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam ninkii in lagu celiyo cusmaan ibnu talxa ninkii in lagu celiyo ayuu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam furihii baa sidii loogu dhiibay Eh, waay markii uu yidhi maxaa laygu dhiibaya markii hore waxooga suti laygaga qaadayna waxa la yidhi de ilaahay baa amray oo nabigaa yidhi u dhiiba in allaha yaamurukum an tu'adduu lamaanaati ilaa ahliha markaa dabeedna isagina waa islaamay ninkii tafhiir eh, yani markaa farac ma yeelan lab kolley eh, markuu dhimanayay walaalkii oo shaybaa buu u dhiibay ilaa yowmina haada tafhiirtii shayba haysa tafhiirtii shayba ayaa markaa ilaa yowmina haada haysa aayadda waxaa laga qaadanayaa ammaanaadka in la gudaa inuu ilaahay amray ay waajib tahay gudista ammaanooyinka la gudaayo ammaanaadkana waxaa soo gelaya culammada qaar waxay ku xambaareen ammaanaadka dadka bacdina waxay ku xambaareen ammaanaadka in looga jeedo ammaanaadka ilaahay wuxuu ilaahay amraayo iyo wuxuu ilaahay reebaayo waxaana fiican cumuumka fiican ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen ammaanaadku saddex nooc bay u qaybsamaan saddex qaybood ammaanaatullah ammaanaadka ilaahay oo yacni awaamirta in la fuliyo ah nawaahidana laga dheeraado iyo shayga labaad oo ah ammaanaadka in laga tilmaamaayo nicamka ilaahay addoommada ugu nicmeeyey oo jirkeennu waa ammaano hadday tahay indhaheenna hadday tahay dhegaheenna maqalkeenna hadday tahay araggeenna hadday tahay qalbigeenna yacni hadday tahay waxa weeye nicmo kastau ilaahay inoogu nicmeeyey marka nicmooyinkaana inaan loo adeegsanin waxyaalaha xaaraantaa inaan loo adeegsan wax ilaahay ka cadhaysiinaaya aan loo adeegsan loo adeegsado yacni markaa taacada iyo waxa bannaan ee mubaaxa a ah loo adeegsado nooca saddexaad waxay tahay waa ammaanaadka dadka ama waxa laga toobalcaaraysta ha noqoto ama waxay dadku ku aaminaan ee cid u dhiibtaan ha noqoto saddexda noocba inay soo gelayaan baa arjaxa xaashiyada saawigu waa caddaynayaayo saddexda noocba waa soo rarayaa marka yacni sida salafka qaarkood ay qaarba mid ku fasirayaan waa min baabi yacni marka ikhtilaafi tanawuc wuxuu noqonayaana yan lafdigii caamka ahaa afraaddii soo gudagelaysay qaarkoodba inay in sheegeen laakiin cumuumku noqonaayo ammaanooyinka dhammaan wuxuu idin amrayaa inaad gudataan wixii ammaanooyina iyo xuquuqa hadday tahay ammaanaadka ilaahay iyo hadday tahay waxay khalqigu isku aaminaan iyo hadday tahay yacni markaa jidhkiina laydinku aaminay iyo nicmooyinka markaysaa laydinku aaminay inaa markaa taacada iyo mubaaxa u adeegsataan oo xaaraanta aydan u adeegsan kullu dalika waa soo gelaya wuxuu kaloo ilaahay amrayaa in waxa weeye dadka marka la kala xukumaayo in cadaalad lagu kala xukumo oo qofku markuu cid wax kala odhanaayo dee waa xaakim ya shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaha kullu man qadaa bayna isnayni fahuwa qaadin ku kastoo laba wax kala yidhaahda waa qaadi waa qaadi marka sidaas aawadeed waa in cadaalada sameeya imtixaanka ardayda markaad saxayso waa waxbaad xukumaysaa qaadi baa tahay su-aashii inaad qofna ugu saxdo ama number weyn ku siiso midna namber yar ku siiso iyagoo isku wax ku jawaabay waxay noqonaysaa yacni khiyaana ammaanadii aad khiyaanaysay noqonaysaa ammaanadii aad khiyaamaysay ayay noqonaysaa waxay culammadu yidhaahdeen khuduudu sibyaan khadadkay carruurtu qoraan kaa iyaga far wanaagsan kii aan farta wanaagsanayn haddaad tidhahdo adaa far wanaagsan waxaad samaysay jawr jawr baad samaysay ubadkaaga markaad wax siinayso haddaad mid u buriso oo aad midna u kiisho midna u yarayso yacni waxay noqonaysaa nooc markaa waxa weeye cadligii khilaafsan waatii xadiiskii ku soo aroortay nucmaan ibnu bashiir ayaa aabbihii bashiir ayaa wax siiyey aabbihii bashiir baa wax siiyey markaasaa nucmaan hooyadii oo bintu rawaaxa ah cabdullaahi ibnu rawaaxa ay walaalo ahaayeen ayaa waxay tidhi raalli noqon maayo ilaa aad nebiga soo markhaatigeliso inaad siisay nucmaan waxaas mala waxaysi uu kaga noqon doonaayo hadduu nebiga soo ogeysiiyo kaga noqon maayo inankiibu soo kaxeeyey nucmaan ibnu bashiir aabbihii bashiir ibnu sacdi weeye bashiir ibnu sacdin waa ninkii nebiga weydiinaayey calimnaa kayfa nusallimu calayka fakayfa nusalli calayk bashiir ibnu sacdin weeye sidaannu kuu salaanno garannaye sidee baannu kuugu sallinaa salaatulibraahiimiya su'aasheeda ninkii lahaa weeye bashiir ibnu sacdin waa nucmaan aabbihi nucmaanoo yar buu soo kaxeeyey bashiir ibnu sacdin markuu soo kaxeeyuu nebiga u keenay calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi inankayga waxaan siiyey waxaasaan siiyey waxaanan doonayay inaan ku markhaatigeliyo inaan waxaa siiyey ya akulla baniika acdaytahu mila haada ubadkaaga dhammaantood intaasoo kale ma siisay wuxuu idhi maya markaasuu ashhid bihi calaa hayrii fa inii laa ashhadu calaa jawr cid kale markhaatigeli anigu wax dulmi ah jawr ah kama markhaatigalo riwaayo kale waxay sheegaysaa ayasuruka an yakuunuu fi lbiri sawaa'a ma jeceshahay samafalka inay isku mid kuu noqdaan dhammaantood ku wada samafalaan markaasuu yidhi nacam markaasuu falaa idan mar haddaad jeceshahay samafalka isku si inay kugu wada samafalaan oo ku wada wanaagsanaadaan oo wada baariyiin kuu wada noqdaan sidaa haddaba ha yeeli oo cadiyo mid ha ku gaar yeeli ya calaa kulli xaal ida xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli cadaalad inaad ku kala xukuntaan buu ilahay idin amraya amar xadiiskii maxaa ku soo aroray addi lamaanata ilaa man i'tamanak ammaanada u gud kii ku aaminay walaa takhun man khaanak ha khiyaamaynin kii ku khiyaameeyey xadiiskii sunanka soo wariyeen waa yahay ina allaha ya'murukum an tu'addu alaamaanaati ilaa ahliha ina allaha allah ya'murukum wuxuu idin amrayaa an tu'addu alamaanaati inaa ammaanooyinka u guddaan bian tu'addu alamaanaati an iyo anna horteed wa innaga sheegnay xarafka haddii la garanaayo qiyaasan baa loo xadfaa qiyaas marka hadda xarafka laga xadfay wuxuu noqonayaa ba'du noqonaya yaday jirtaba markaysa markaa inay loo mafcuul ay nasbisatona ay ma tumina calayhi min alxuquuq wixii lagu aamino xuquuqah inaa guddaan buu ilaahay amrayaa ilaa ahliha ehelkeedii au guddaan nasalat waxay soo degtay lamaa akhada caliyun radia allaahu canhu markuu cali qaatay radia allaahu canhu allah raalliha ka noqdee miftaaxa alkacbati kacbada miftaaxeedii min cusmaana bni talxata alxajabiyi cusmaanow ina dalxa ah waa alxajabiyi qoladii markaa yani dadka u diidaysay gelitaanka kacbada bimacnaa kacbada ka shaqaynaysa ee furaheeda haysay xajabi maxaa loo yidhi alxijaaba iyo assidaana waa isla macne waxaa laga tilmaamayaa waa cidda kacbada ka shaqaynaysa ee kacbada furaheeda haysa ee cidday doontana dee gelinaysa cidday doontana u diidaysa marka xajabi waxaa loogu ilaaqay yacni yaxjubu nnaasa min addukhuuli fiiha ku doonu u diidayaa inuu galo dee isaga furahaye xijaaba saasaa loo yahy alxajabiy marka riwaayaadka qaar waxaa ku saaray cusmaana ibni abi talxa iyo cusmaana bni talxa labada mid walba waa soo arooreen weliba aan tilmaamo waxaa jirta riwaayo yacni markaa saxiixo ah oo yacni iyadu markaa sheegaysa aan riwaayada kalow inoo qoray ahayn oo laga soo wariyey safiya bintu shayba laga soo wariyey oo ay tilmaamayso furaha markuu yacni laga qaaday cusmaan marka waxaa laga qaaday oo cali uu hayey calina uu dalbaday in isaga markaysa marka waxaa yani la siiyo oo marka iyaga loogu daro nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi markaysa markaa furaha qaado oo cusmaan uu ku yidhi cusmaan yani marka uu ku yidhi alyowma yowmu wafaain wa birin maanta waa maalin oofineed iyo maalin samafal weeye markaa furahaaga yani hayso riwaayada saan ugu soo wariyey oo sababtana tilmaamaysaa iyadu waxa weye waa saxiixo laakiin tan hadda uu inoo qoray kollay sanadkeeda dacfa ku jira min cusmaan bni alxa marka cusmaan ibni abi alxa iyo cusmaan ibni alxa labadaba waa loo soo noqliyey laakiin bacdi waxay tilmaameen cusmaan ibni alxa ibni abi alxa in la odhan jiray marka ibni abi alxa marka la waa nisba ila ljad ibni alxa marka la yidhahdana waa nisba e, ila alab aabbihii baa loo nisbaynaya min cumaana bni alxata alxajabiyi markuu furaha ka qaaday saadinihaa ninkii khaadimka kacbada ahaa ee furaheeda hayay qasran xoog kaga qaaday qahran qasran waxay la macno tahay khasab kaga qaaday marka qahran iyo qasran waa isla macne nusakha qaarkoodna qahran way qorayeen baa la yidhi qadima anabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu ka qaaday markuu nebigu yimi sala allahu alayh wasalam makkata maka yimi caamalfatxi sanadii furashada maka wa manacahu cusmaanna u diiday furaha nebiga calayhi salaatu wasalaam u diiday oo markii hore furaha waa bixin waayey furaha waa bixin waayey waxaaba la yidhahdaa kacbaduu koray dabaad markaa cali baa markaysa markaa ka daba koray dabeedna markiisa cali baa gacanta maroojiyey oo furihii markiisa markaa kaga soo qaaday xoog kaga soo qaaday wa qaala wuxuu yidhi cumaan low calimtu annahu rasuulullaahi lam amnachu haddaan garanaayo inuu rasuulkii ilaahay yahay muxammed uma diideen furaha ama gelitaanka kacbada uma diideen fa amara rasuul sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu amray biraddihi ilayhi biraddihi furaha in la celiyo ilayhi cusmaan intii ka ahaatay loo celiyo biraddihi ay biraddi lmiftaax ilayhi ay ilaa cusmaan wa qaala wuxuu yidhi haaka qaado ay khud khaalidatan ay mukhalladatan mid la waariyey xaalay tahay oo taalidatan yani markaysaga yani baaqina gacantaada ku aho waa hore ka soo jeeda yani taalidka waxaa loo isticmaalaa maalka qadiimkao kale loo isticmaalaa yani yani waxawey maalka hore marka yani hore loo hayey dee layska soo yani marka dhaxlay loo isticmaala taalidatan khaalidatan mid waaraysaa xaalay tahay qaado oo gacantiinna ku waaraysaa oo idinku haysanaysaan oon idinka qaadi doonin taalidatan yani horena gacantiinna ugu sugnaan jirtay bimacnaa siday waagii hore ugu sugnaan jirtay bay iminkana ugu sugnaan doontaa weligeedba facajiba min daalika taa la yaabay waxaa la yaabaya cusmaan ayaa la yaabaya cusmaan ibni alxa fa qara'a lahu caliyun ilaaya cali baa aayadda ku akhriyey riwaayaadka qaar waxay sheegayaan war markii horeba xoog baad igaga qaaday maxaad iigu keentay hadda dabeedna wuxuu yidhi aayad baa soo degto ilaahay baa amray in gacantaada lagu soo celiyo fa aslama markaasuu islaamay wa acaahu cinda mowtihi wa actaahu furihii wuxuu siiyey cinda mowtihi wakhtigii geeridiisa agteeda liakhiihi walaalkii shaybata shayba fabaqiya fii waladihi ubadkii shayba iyo tafiirtii shaybuu ku baaqi noqday walaayatu aayaddu wa in waradat calaa sababin khaasin aba ku soo aroorto sabab gaaree fa cumuumuhaa cumuumkeedu muctabarun mid la ictibaarinayo cumuumnimadiisa la qaadanayo weeye biqariinati ljamci waxaa lagu qaadanayaa qariinada jamaca jamacaasi waa maxay waa damiirkii in la jamciyey ya'murukum iyo alamaanaati in la jamciyey qariinadaasaa lagu qaadanaya cumuumkana dee waxa weeye alamaanaati asha ku jirta ayaa ammaanooo dhan ku dhacaysa ammaano oo dhan yacni ku dhacaysa wa idaa xakamtum bayna annaasi markaad dadka dhexdooda kala xukuntaanna waa darfiya maxde ya'murukum wuxuu idin amrayaa hor baad ka qadari kartaa waya'murukum idaa xakamtum bayna annaasi wuxuu idin amrayaa haddaad dib ka qadartana dhib male siduu markaysagaa yani mufasirku ka qadiray oo waayo waa darafo darafka iyo jaarka majruurka yutawasacu fiihima maa laa yutawasacu fii hayrihima oo isagoo horeeya ficilku waa ku tacalluqi karaa ama waa ku camalfali karaa wa idaa xakamtum bayna annaasi markaad dadka dhexdooda kala xukuntaanna waa darfiya maxda idaadu ye yaamurukum wuxuu idin amrayaa an taxkumuu inaa xukuntaan bilcadli cadaalad ku xukuntaan ina allaha allah nicim maa yacidukum bihi nicma waa wanaagsanaaday ay huwa shaygu maa ay shay-an min jihati shaygu u wanaagsanaaday shaygaasoo yacidukum bihi uu idinku waaninaayo fiihi idqaamu nicma fii maa waxaa ku sugan nicmo in lagu idqaamaayo miimkeeda maada miimkeeda lagu idqaamaayo oo nicim maa la yidhi caynkiina marka waa la xarakeeyo yacni waxay noqotay nicim maa bay noqotay laakiin asalkeedu maxay ahayd nicma maa bay ahayd annakirati lmawsuufa maadii buu kuu sheegayaayo yacni fii maa maa lagu idqaamaayo annakirati nakiradii almawsuufati la sifaynaayey oo jumlada ka dambaysa waxay sifo u tahay nakiradan waa nakira mawsuufa ay nicma shay-an marka waxay noqonaysaa nicma waa wanaagsanaaday ay huwa shaygu maa ay shay-an maadu markaa shay-an bay markaa la macno tahay ay shay-an min jihati shay buu wanaagsanaaday sife haddaba shaygaasoo yacidukum bihi uu idinku waaninaayo ta'diyat alamaanati waalxukmu bilcadli almaqsuusu bilmadxi ka ammaanta lagu gaar yeelay maqsuuskii waa kane ta'diyat alamaanati ammaanada in la guto weeye waalxukmu bilcadli iyo cadaalad in lagu xukmo weeye icraabta wejigaasu maray weji labaad baa bannaanoo in faacil la maro faacilka marka la maro ama mawsuul laga dhigo maada ama nakiro yacni mawsuufa ah laga dhigo oo la yidhaahdo nicimmaa yacidukum bihi ay nicma aladii yacidukum bihi waxa wanaagsanaaday ku idinku waaninaad ku idinku waaninaya wanaagsanaaday ama nicma shayun nicma maa maadu markaa shay un buu markaa la macnaya markaad faacil ka dhigto nicma shayun shay baa wanaagsanaaday shaygaasoo yaciidukum bihi uu idinku waanaayo in allaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay samiican mid maqal badan limaa yuqaalu waxaa la odhanaayo basiira mid u arag badan bima yufcalu waxaa la samaynaayo halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk